والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في ضحك رسول الله wuxuu baab yahay wixii ku yimid nabiga sala allahu aleyh wasalam qosolkiisii iyo qaabku nabigu u muusoon jiray xadaثna أحmed بن maniic albagawi abu jacfar qala xadaثna cabaad ibn اlcawaam abu sahl alwasiطi أخbarana الxajaaج huwa bn arطa'ةa صaduq kahiir الkhaطأ والtdliis can simaak بن xarb can jaabir bni samura qaala kaana fii saaqi rasuuli illaah labada dhudhun ee nabiga waxaa ku jiray xumuushatun dhuubnaan baa ku jirtay kubab waaweyn kubabka waaweyn raggu waa ku fuulxumaa la yidhaahdaa dumarkuna waa ku qurux bay dhihi jireen wadaaduhu marka xumuushadu waa in dhudhunkaadu uusan hilib weyn lahayn ha xooganaado laakiin waa inuu xoodan yahay oo markaa hilib uusan lahayn marka xumuushada laga hadlay waa addiqa waa cadamu laxmi weeyaan saasaa loo jeedaa xumuushadu wa kaana wuxuu nabigu sal slm laa yadxaku kaan qoslin ilaa tabasuman muusood mooyeen qurux markaa dhagdhag ahoo qosol zaa'ida ma lahayn nabigu muusood buu u badnaa qosolkiisa kale wuu yaraa ayib anfiga la anfiyana sax ma oo nabigu waa qosli jir mararka qaarkood wayna iman doontaa lakin wuxuu u badnaa haalib ah inuu muusoodaa loo jeeda fa kuntu waxaan ahaa idaa nadartu ilayhi markaa nabiga fiiriyo qultu waxaan is odhan jiray agxalu lcaynayni waa indha kuulan yahay nabigu waa indhakuulan yahay walaysa mana ahayn biagxala mid indhakuulan kaxligii ama kuxligii jacligahabaa laga hadlaya jacli mid la sameeyo la saaro nabigu ma jirin laakiin waa indhakuulaa way mid khilqi ah mid khilqi ah waxa la anfinhayo waa kan wadciga ee adugu aad samaynayso waxaa nabiga loo sugan wuxuu ahaa waa mid ilaahay u sameeyey oo aad moodaysa inuu indhakuula yahay idaa nadartu ilayhi qultu waxaan is odhanayay أكxر العayنayن min جihaة الkلq wey xagga abuurka nabigu waaba indhakuulan yahay ruux loo indhakuulay oo kale yuu eg walaysa mana ahayn bakxla bsuncin aadamiyi baa loo jeedaa idan akaxl aljacl الwaضci la diidan yahay mid khilqi oo ilahay u sameeyey yuu sheegaya saxaabigu xadiidku sanadkiisu dacfi baa ku jira laakiin macnaha uu tilmaamayo axaadiis badan baa ku timid dacfiguna wuxuu ka imanayaa can اlxajaaج بn arطa ضaciif ayb xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala akhbarana bn lahicata can cubayd الlah bn اlmugiiraةa can cabdillahi bn xaris bn jazءin الzubaydiy الصaxaabiy anahu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag axada axad akara tabasuman min rasuuli اllah wax nabiga ka muusood badan ma arag waa gobannimo iyo soo dhoweyn iyo qalbi furaan iyo bashaashnimo weeye muusoodka badan qosolku asagu badan waa ceeb weeye qalbigana waa engejiya ayib hadda baryahan dambe maxaabaa la furay ururaabaa la sameeyey qosalka sida loo qosl dadka baro waa lagu tartamaa oo eh, nimba ninbuu ka qosol dheer yahay baabaa xoolaa la siiyaa qosalka marka badan qalbigu ingejiya asagu eh, muusoodka laakiin badan waa gobanimo iyo farxaannimo wey nabiguna haddee waxaa weeye waa eh, farxaan buu ahaa basiid mabsuud ah qaal ra'aytum araga axadan akara tabasuman ka musood badan min rasuuli illaah rasuulka ilaahay taasi marka wanaag iyo khuluq wanaag iyo abeeca wanaag weeye waana ammaan xadaثna أحmed بن khالد الkhلاal شhيkh التirmidi والنسائي أbu جعفر البغdاdي qال xadaثna يحيى بن إسحاaq السyلحاني qال xadaثna الlyث بن سعد الmsري imam أهli مصر عن يزيد بن أbي xabيب الmsري عن cabdاللahi بن الxاrث qaal cabdلlah بن xاrث iبن jزءin الزubaydi horen soo maray weeye qaala wuxuu yidhi ma kana ضaxku rasuuli الlah qosalka nebi maxamed ma ahayn sala allahu calayh wali wasalam ilaa tabasuman muusood un um mooye kariyuu ka hadlaaya laakiin nabi mararka qaarkood waa qosli jira haddii sabab macquula oo la fahmi karo oo weliba cujbi tacajub keenaya uu meesha yaallo wuxuu lala yaabo u dhaco kale matalan qaala abu ciisa tirmidi hada xadiisun hariib min xadiidi leyt bnu sacdin waa anaga soo maray hariibnimadu iyo sixadu isma diidaan oo sanadkan waxaa la infiraaday xadiidkaani leyt ibnu sacad kan dambuu ka hadlaaya can yaziid bn abi xabiib buuna kala infiraaday saa darteed baa saxiixiisa wuxuu ku yidhi hada xadiisun saxiixun hariib hadda laakiin qaraabadii isnaadka ayd wey waa qaraaba isnaadiya walaysa qaraaba matniya qaala xadaana abu camaar xuseyn bnu xuraytin qaal xadaana wakiic xadaana alacmash abu camaar alxuseyn bnu xurays sheekhu man weeye shaykhu ljamaacati ila bna maaja xadaana alacmash sulaymaan ibnu mihraan can ilmacruur bn suwayd alasadi can abi dar qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam inii anugu haddaan suubanaha ahay la aclamu waxaan ogahay oon garanaya awala rajulin ninka u horeeya kaasoo yadkhulu ljannata jannada galaya waxaan kaloon ogahay wa aakhira rajulin wa aakhiru baa ii qoran aniga wa aakhira ka yar quruxsan wa aakhira rajulinna waan ogahay rajulka u dambeeya rajulkaasoo yukhraju min annaar naarta laga soo saari ama yakhruju min annaar asagu naarta ka soo bixi dadka ka soo bixi cusaat lmuminiin baa loo jeedaa cusaat lmuwaxidiin baa loo jeedaa nabigu waa bilaabay marka sharxii yu'taa birajuli yowma alqiyaama nin baa aakhare la keeni fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan min jihat illahi baa lagaga dhintay alla xaggiisa acridu calayhi u bandhiga sigaara dunuubihi dunuubtiisii tii yaryaray tusa dunuubtii yaryarkeeda uu galay ee uu ku dhacay waagu adduunka jooga ha la tusa faylka ha loo furo wayukhba waxaa laga qarin canhu xaggiisa kibaaruhaa dunuubta koodii waaweynaabaa laga qarin dunuubta teedii waaweyneed baa laga asturahaya fa waxaa lagu odhan lahu asaga camilta ila malaa'igti baa bilaabaysa camilta yowma kada maaya heblo waxaad samaysay wakada wakada kada wakada baad samaysay wey maaya heblo iyo maalin hebel iyo maalin hebel waxa waxaasaad samaysay maalinka waad dinaysatay maalinka been baad sheegtay maalinka xoolaad dhacday maalinka ruux baad xamatay maalinka wixii baa dunuubta uu galay baa loo taxaaya marka iyadaaba kala daran haddee xatooyada waxyaaba ka daran baa jira soo ma kabiiraba ha noqoto marka dunuubta say u kala yar tahay xataa kabaairtu say u kala yar tahay baa loo sheegaya fa yuqaalu low camilta yowma kada wakada maalin waxaad samaysa dembiga sakaa'irtii baa lagu hormari walxaal huwa muqirun uu qirsan yahay kulli ma inkiri karo ha way jirtaa way jirtaa waan sameeyey wahwa ninkaas loo bandhigay dunuubta yaryarna mushfiqun waa cabsanhaya min kibaariha waa ka cabsanaya markii dunuubtii sakaa'irta lagu bilaabo wuu qiran asagoo weli ka cabsanaya ama tii weyn lasoo fura faylkan weli faylkii dunuubtii yarayd baa socotee malafkii iyo faylkii waaweynaa goormaa la furi qobgarir buu ku taagan yahay wahwa wahwa mushfiqun asagoo ka cabsanaya min kibaariha kibaari dunuub fa waxaa lagu odhan markii uu intaa qirto sakaairtao dhan uu qirto uctuuhu siyaa la odhan makaana kulli sayi'atin xumaan kastoo uu sameeyey oo dembi yar ahaa kulli sayi'atin camalaha cafan uu sameeyey camilaha uu sameeyey xasanatan ugu bedela la odhanaya ucطuuhu makaana kula sayiatin makaana kulli sayi'atin camilaha dembi kastoo yaroo uu sameeyey mbooskiisa waxaad ugu bedeshaan xasanatan xasana ugu bedela sakiiradii xasana lagu bedelay boqol sakiira marka xasan lagu bedelo wuxuu sdhihi warfaylki weynaa asashow in lagu bedelaa fiican lahayd marka horena wuxuu leey ilah yaan laguu soo furin buu lahaa allow yaan laguu soo furin oy malaa'igtu hawshaa ay ka tagto ilowdo buu islahaa fa yaquulu wuxuu odhanhayaa markuu arkay in dunuubta loogu bedelay xasanaad ina lii dunuuban laa araaha haahunaa buu odhanhayaa ina lii dunuuba dunuub baan leeyahay kale oonan meeshan ku arag way waaweyntahay dhihi maayo iyo way yartahay midnaba wuxuu dhihi dunuub aan galay oo waxaa jirta aan meeshan ku qoray marka de iyaduna matolka la raaciyo oo yani xasanaad loo bedelo addoomaha baniaadamku ma ogtahay waa waa iska waxaa weeye haluuc weeye in alinsaana khuliqa haluucan weye idaa masahu sharu jazuucan w idaa masahu lkhayru manuuca <clears throat> ina lii dunuuban laa araaha hahuna qaala abu dar wuxuu yidhi nabigu markaasoo qoslay wax lagu qoslo waya hadi nin cabsanhayo oo laha ilahu fayrkaa lagu soo furin oo lagu iloobo oo laga tago oo haddana hala soo furo ayib isagoon wax isbedelay jirin yuliha la soo furo waxaa de isbedelay rajaa gashay haddii dunubki dembigii badnaa ee yaryarkaaba lagu ilan dunuubtii saqaarta ku badan dadka ku badan dembigii badnaaba haddii lagu cafiyo ajir lagugu bedelay kanaha lagu bedelo ilahay waa kafuur falaqad ra'aytu rasuula allahi rasuulka ilahi baan arkay buuhi abudar daxika asagoo qoslay xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu dhoolihiisii ay muuqdaan ama micyihiisii ama gowsaraadkii gawska kusoo naban kusoo nabad muxuu ahay micyaha ku dhagan baa nawaajid layidha wadaadaa yidhi ayib niman nawaajid waxay ku fasireen gaws dambeedyada gaws dambeed ruxuu muuqda waa yaryahay lamana arkay ina tahay qosol hawsha u muuqanaya ma jirte naajidku ama micda ama geesaha soo horeeya wey <clears throat> jamcu naajid idan inuu nabigu qoslay baa halkan ka muuqato markaa tabasum uusan ahayn qosol toos ah wax keenay baana jira haddii nin walba uu ku qoslaa qadiyadda ayada ilaahay naxariistiisa iyo ilaahay eh, dhaafidiisa iyo dulqaadka rabbiga iyo gacan weynankiisana waa hawl tacajuban loogu qoslo wey iyo ubog addoonkan hadda lahaa ilaahu dembiga iga asturoyaan lasoo furin haddana isbedelkiisana laba shay oo kala duwan wey ayib marka hawshaas isbedelkaas wax lagu qoslo wey ilahay naxariistiisay ka mid tahay ruux kastoo muminana oo ahlu tawxiidana mahma eh, facala kabaa'ir ku daahi naar ku waari maayo xadana abu amed eh, axmed manic albaqi abu jacfar qaala xadana mucaawiya ibnu camrin ibn lmuhallab alsdi قال xdثna زائد بن قدامة أبو sلت الثقفي عن بيان بن بشر الأحمسي عن qays بن أبي xاaزم عن جرير بن عبدالله البجلي قاal ma xaجبnي رasuul الlah rasuulka ilaahay ima xajaabin ima mancin bimacnaa gurigiisa albaabka lagama celinin buuri idanna uma baahanin maa xajabanii rasuullah rasulka ilahay ima mancini guriga inaan soo galay iima diidin idanna ima baahini mundu aslamtu intaan islaamay maalinkaas laga bilaabo walaa ra'aanii imana arag buu nabigu ilaa daxika waa ii jiray jeri nabigu waa danbuu soo islaamay oo sanadkii e, taqriiban sagaala e, sideedaad meelahaasuu islaamay saddex sanaba taqriiban sanadka tobnaad wixii ka dambeeyay ujeeda cafwan sanadka tobnaad wixii ka dambeeyey ayuu islaamay laba sano ama sanad buba muslim ah markuu nabigu dhimanay iyadoo sidaata nabigu wuxuu odhan jiray waxaa ku taalla fii wajhi misxatu malag baa ku taalla mala gacantiibaa ku taalla sida uu nabigu u yidhi khawaarijtii ninkii uu ka bilow waxaa ku yaalla wejigiisa safcatu shayطaan baa ku taalla uu u yidhi ninka jariir nin aad qiimo badan oo laf weyn oo dheer oo weliba dagaalamo qoysku ka dhashay gob ku dhex abuu ahaa nabiguna waa jeclaa hawlo badanna waa kii qabtay ad garanaysaan sanadkii <clears throat> mxuu ah lagu duulahayay asnaamtii ree dulkhalas sanadkii sagaad dabayaaqadiisii buu islaamay buu xaafidka isagu rajaxay nimana sanadka tobnaad buu yay rajaxeen ilaa aakhirihi weliba bacda nuzuuli maa'ida ayuuba islaamay wa bacda xajat alwadaac buu islaamnimo baa gaadhsiiyaba oo sanadka xataa ka yareeya si kastaba noqotay si u islaamay nabigu xaajib xaajibka waa ruuxa maanice waardiyaha albaabka jooga ee dadka celiidadna soo daaya nabigu ima mancinguna ima diidin buuri inaan soo galay idanna ima baahinin hadduu arkana wa ilaa tabasama lii fii riwaaya hadda waxay noo qoran in daxika li marka nin malaka ag dhow yahay oo khayr badanba nabigu marka waa soo dhaweyn jiray waana u qosli jiray tabasumkaa riwaayadku u badan yihiin wayna iman doontaa xadaana axmed ya tabasama riwaayo kaloo soo socota wy ana ii soo socota mise sanadkaa damba idama qorra idinku sanadkan waa zaaid ibnu qudaama can bayaan can qays sanadka tabasama waa sanadu ismaaciil ibn abi khaalid alxmusi عن قيس حدثنا أحمد بن البغوي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد بن قدامة الثقفي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمس عن قيس مدار الحديث هو على قيس بن حازم لكن بيان بشر إسماعيل بن أبي خالد الأحمس كلاهما يروي عن قيس سداس عن جرير قال ما حجبنا رسول الله ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم وقسل جرير cabdullahi eh, bn mascuudin uu ahaa ibn cabaasaa ma xusuustay saxaabiga weydiiyo nabi maxamedow jariir markaad aragto waad u qusashaay maxaa jira wuxuu i ina fii wajhi misxatu malakin malag gacantii iyo taabashadii baa ku taalla fuqahadu waxay leeyihin waa cibaara inuu nin khayr badan yahay oo miftaax lilkhayri abwaab alkhayr uu yahay wanaagna laga fisho gobgob dhashayna ah nimana waxay leeyin maya waa xaqiiqo malag baaba taabtayba asaguu bini aadan moodahayay weji barakaysan baana ku yaala sida eh, eh, eh, abulkhawaarij loo yidhi safcatu shayطaan baa ku taalla wejigiisa marka xaqiiqada lagu xambaarana fiican wixii daahir ama nas ama dee la yimaado ilaa bisaarifin marka waxaa naga khusay ilaa tabasama inuu nabigu muusoon jiray oo muusadka badan jiray xadaanaa hanaad ibnu sariy abu sariy alkuufi qaala xadaanaa abu mucaawiyaة adariir maxamed bnu khaasim can اlأcmash ahbat الnaasi fi اlأcmash baa la waa sulayman ibn mihran acmash waad garanaysaan can ibrahim ibn yaziid الnakhaci can cabida ibn camr aلsalmani min aصx اasanid waxyaaba lagu tira wey ibrahim الnakhaci can cabida ibn camr aلsalmani can cabdillahi bn mascuud min aصx اasanid baa la yihahdaa qaala qaala rasul lah sl lay slam inii la acrifu waxaan garanaya aakhira ahli الnaari khuruujan aakhira ahli الnaar ahlunaarka midka u dambeeya khuruujan xagga kasoo bixidda naarta laga soo baxo ayaan garanaya oo cusaatulmuwaxidiin loo jeedo wa rajulun weeye yakhruju ka soo bixi doona minha min annaari zaxfan ay xaala kowniya zaaxifan waa min tacbiir ilmasder wadaadati ismi alfaacil waxay dhihi jireen weeyo zaaxifan baa loo jeedaa zaxfan ay zaaxifan isagoo gurguuran buu ka soo bixi gurguurashu kaga soo bixina waa suuragal waa sida qoran fa lahu waxaa lagu odhan min jihat illaah inaliq orod baa la odhan fadkhul iljanna orod jannada gal baa la odhan markuu naarta laga soo bixiyo yaa la odhan jannada gal qaala wuxuu nabigu fayadhabu <clears throat> waa tegaya liyadkhula aljannata inuu jannada galo <clears throat> fayajidu nnaasa dadkiibuu helayaa qad ahaduu lmanaazila jannadii markuu damco inuu galo isaga wuxuu iska dhaadhici buuxdo jannadu oy kulli buuxdo meel bannaan baa idin lahayn ila inuu u dambeeyo isu arkaa wax bini aadamna ka dambeeyna uusan jirin ayib waxaaba ka maqan jannadu intay buuxsami weydo oo nin walba uu meeshiisi degoo qaato wax buuxiyo la waayo in ilaahay khalqi cusub abuurahayoo buuxiya fa laha alraxmaanu khalqan aakhar dad baaba lagu buuxin cusub ama awlaad khidmaysa ha noqoto ama xawrlacayn degan ha noqotee waaba la buuxinaya qaybaheeda dad kale lagu buuxin bini aadamku markay buuxiyaan iyo jini saqaleynku buuxiyaan ay dhammaadaan <clears throat> fayadhabu waa tegayaa liyadkhula aljanata fayajidu الnaasa dadkiibu helayaa qad akhaduu ayagoo qaata almanaasila guryihii nin walba booskiisii degay meeshuna isagoo ay la buuxdo fayarjicu waa soo noqon ruuxii muslimka ah ee u dambeeyey fayaquulu wuxuu odhan yaa rab rabbigayow qad akhada annaasu almanaasila dadku guryihii bay qaateenoo waa buuxsheen fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan atadkuru azamaana aladii kunta fiihi atadkuru ma xusuusataa azamaana xilligii aladii zamaankaasoo kunta fiihi aad ahaan jirtay wixii aad soo martay adduunyo dhaqankeedii ma xusuusataa haa fayaquulu nacan buu odhan fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan tamanna wax tamano wax sheego adduunyada aad soo marto wuxuun ka qabso wixii kuula badnaa wey zamaanka laga hadlay waa adduunyadii ilaa akhras waxba ka garan maayo gurigan hadda jannada waba la buuxdaaba marka wixii aad garanaysay wuxuun ka qabso adduunka ahaa tamana wax sheego wey qaala wuxuu ihi nabigu fayatamanaa waxbuu sheeganaya waxaasaan rabaa waxaa in la siiyaan rabaa waxaasaan doonhayaa wixii qalbigiisa ku dhacay oo dhan buu sheeganaya fa lahu waxaa lagu odhan faina laka waxaa kuu ahaaday adigu aladii tamanayta waxaad tamaniyadaed sheegatay waa cashrata adcaafi dunya iyo adduunyada toban laabkeed adduunyadoo dhan oo toban goor la laabay waxaa adduunka hadda maanta laisku hayay xanti baa taalle iyo adduunku waa ballaaran yahay iyo salkiisa lama gaadho diyaaraduhu say u socdaan bay dhacaan aad ku haysaan toban laabkii baa dhihi qaado waana ninka jannada ogu nacfi weeye ogu janna weeye ogu karaama yar maamuusida la maamuusay muminiinta iyo ahlu tawxiidka ninka ogu wax yar wey waa casharata adcaafi dunya adduunyada toban laabkeed baad leedahay hadda hawsha hawlu filhayan ma aha addoonkii waa yaabahaya fayaquulu wuxuu odhan taskharu bi wa anta almalik ilaahuma igu jejeysa adoo boqorkiiba ah waad igu jejeysaysaa allow hawshaani dayib ma ciyaarba igu ciyaaraysaa wey hadda eh, anugu naarbam hadda ka soo baxay jannadiina meelaan ka galaan waaye qol yar iska galo kuna ku eh, cadiqubaan rabey adduunyada iyo tobolaabkeed qaado iyo wixii aad sheegato marka wuu qaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naqaa'istaasi ka hufan yahay oo uusan mudanin wax lagu sifeyn karana mustaxiilla ay tahay ilahay naqsi lagu sifeeyo way qalbigiisu waa ka baxday wax ka culus baa ku dhacay akhطa'a marka min shiddati اlfarx asaguna ninkii yidhaha allahuma anta cabdii wa ana oo kale wey ataskharu bi ma ilahay baa sukriyo leh wuu isgafay ayb atasharu bi waanta almelig maadoo ma igu jajaysa adoo boqor ah boqorkii yani maaligi yowmiddiin adduunkaba haystay aakharaba ummaddana maamulhaya lahaana aw qaala nab wuxuu reysay saxaabigu cabdullaahi ah falaqad ra'aytu rasuula allah rasulka ilah baan arkoo daxika qoslay xataa badad nawaajiduhu nabigu waa qoslay hawsha ayada wax lagu qoslo waya hadi addoon soo istaagay ilahu ma igu ciyaaraysaa wey ma ilaahay baa ciyaara subxaanahu wa tacala ama jeesjeesa ama ruux mxuu ahaaye ku kajama ayib wax xaqiiquu rabbi ka hadlaa ayib marka laakiin addoonku waa isgaran waaye farxi baa xad dhaafay wixibuu qaadan waaye addoonka biniaadamka wax yarn safiina dilas waa waasha dadka qardba waash nintawankii baan xusuustaa gabadh etoobiyaan ah oo ya qolyo soomaliya qolyo soo qaxay ahaa oo oo tahriibhay oo libiya meelaha u socday oo hotel kusoo degaa waxay dhaheen dhar noo dhaq dhar bay u dhaqday markaasay siiyeen boqol bir bay siiyeen cimri adduunkeed boqol bir may saaray wax siiyana ma arag saddexday ahayn kiiba boqol bar bu iskugu dhimi boqol bir boqol bir waa lacag markaa ka badnayd sadde boqol dolar ka badnayd wey markaas migu ciyaaraysa maanaa iska lahaa way waa lata madaxay ku dhufatay iyadoo waalan anaa indhaha saaray nimankii laakiin ma soo gaana waa gabadh gabadhan socotay wareegaysa niman soomaaliyeed baa waalay baa saddex oo maalin dhar u dhaqmay marka waxaad maskaxdaada xamili karin hadduu kugu dhaco waad waalanaysaa ayib odaygii soomaaliyeed ee dadka kabi jiray caanka ku ah magaciisi magaciisa waa iga maqan yahay waxaa la sheegay qisaa aad laga sheekeeyey gabadh baan waxaa ku dhacay gacan baa dhacday neerfahana yaa tegay maalin naxdin ay naxday bayna yuu xididku rooray gacantan ay beeshay meel kastaa la geeyey dad xoolala ka dhalaatay ilaa jarmalkaa la geeyey waa laga samray odaygaa loo keena soomaaliyeed wuxuu yidhi gabadha waxaan yeelaynaa naxdin weyn oo culus baa ku dhacday neerfaduna marka wuu diday markuu diday buu ururay marka si kale looma soo celin karo naxdintii mid ka weyn ilaa ay timaado gacanta soo noqon maysa wuxuu yidhi dadkay xurmayso ee culummada ee qaraabada ka xishoota iyo sidiyaasheed iyo dumaashiyaalkeed ha la soo ururiyo dad badanna ha la keena buui geedkaa ha lagu xidhxidho kadibna ha la qaawiyo buuhi gacmaha kale ha la xidho gacanta midiga fiican ha laga xidho gamaha lugaha hala tegtego midan ay naafada keliya ha loo baneeya buui waa loo baneeyey idan maradii baa la bilaabay in laga guro gabadhi la qaawiyo aabbaheed baa taagan ninkeedii dimaashigeed sheekh duboyn oo ay xurmaynayso gabdhihii ay ka xishoonaysa nin walbo ay ka naxilahayd baa taagan in la qaawiyo m marka gacantii kale waa xidhan tahay tanay la soo booday gacanti way soo noqotay ninkii gacantiis bay qabatay xarig ka fur waa caafimaadday buui xadhig waa laga furay gacanteedii waa soo noqotay leanno neefig wuxuu la tegaye cabsi buu la diday mid mid ka daran baa ku timid marka inuu soo noqdo si degdega u kala baxo si otomaatig ah ayuu bilaabay bani aadamka maskaxdiis waa daciif ninkan wuxuusan filaynin baa ku dhacay maskaxdiis waa isbadashay ilahi inuuna qaa'ista iyo cuyuubtao dhan ka nasahan yahay oo sukriya rabbi uusan o dhan waa ka baxday maskaxdiis waa ka tagtay xadaana <clears throat> qutaybatu bnu saciid qaala xadaana abulaxwa salaam bn sulaym alxanafi xadaana cafan abi isxaaq asabici can cali bni rabiicata qaala shahidtu caliya cali baan goobjoog ahaa utiya asagoo loo keenay bidaabatin gaadid loo keenay liyarkabaha inuu fuulo uu koro markaa gaadidsado falamaa wadaca rijlahu markuu lugtiisi saaray fi rikaabi koorihii meesha lagu fuulay yaa loo jeedaa rikaabku kaas wey intaadan ku fadhiisan sallada ku fadhiisanin meesha kadinta ee lagu istaageed ku fuusho faraska ayaa rikaabka loo jeedaa ee lugtu qabsato qaala wuxuu yidhi markuu halkaa ku istaagay bismi illaah ilaahay magacii baan ku kurahaya falama istawaa markuu ku ekada calaa dahriha dhabarkeeda uu tegayna qaala wuxuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh uma qaala wuxuu yidhi akhriya subxaana aladii allaha nasahanoo ceeb oo dhan ka hufan allaha sakhara lanaa noo sakhiray oo noo rabaayaday noo carbiyo weeye haadaa daabadan iyo gaadiidka noo carbiyey hadduu ritigu ku tuuro ama farasku kaa soo horjeedsado ma dhaqaajin kartid anaa ku tuurahaya ilmo yaroo sagaal jir ama lix jira riti weyn oo labiyo toban jira oo micuduu soolaan tahay buu iska hogaansan oo libaxa la diriro iska kaxaysanaya hadduu saa u dhuftana asaga dhan la arki maayo meel ku baxay la arki maayo ilaahay taskiirkiibay waxaan lagu haystaa <clears throat> wamaa kunaa maanan ahayn lahu lidaabbati ama lihaada muqriniina kuwa awooda ay muiiqiina wainaa anaguna ilaa rabbina rabbigaana xaggii baan lamunqalibun u noqonaynaa asagaana mudannahay uma qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi alaa saddex goorba alla ku mahadiyey wallahu akbar alaa ilahay saddex goor weyneeyey subxaanaka allow hufnaantaade inii dalamtu waa iska masdar weeye hufraanaka subxaanaka iyo waa isku mid wey inii dalamtu nafsii allaw naftaydaan dulmiyey oon ku xadgudbay dulmu nafsi waa dunuubta adiga naftaada ku eg markaad samayso taas marka dulmu nafsi baa leedahay ayib ulm eyrkana cudwaan iyo tacadi iyo baqi iyo baa loo isticmaala inta badan loo isticmaala markaad cid kale ku xadgudubto faqfir li allow ii dhaaf fa inahu laa yakfiru dunuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooye uma daxika markaasuu qoslay cali bn abi aalib faqultu low waxaan ku idhi haddaan ahay cali bna rabiica waa sida hadda daahirka inoo muuqatay inkastoo sanadka uu inqiaac ku jiro ayb wuxuu yidhi <clears throat> waxaan ku idhi min ayi shayin daxikta cafan min ayi shayin daxikta yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiow maxaad ku qosashay qosalka maxaa keenay ila sabab baa keene qaala wuxuu yihi saxaabigu ra'aytu rasuul baan arkay sanca sameeyey kamaa sanactu sidaan yeelay isagoo gaadiid loo keenay oo bismillahi ku fuulay markuu dhabarkiisi tagana alxamdulilah yidhi aayadda akhriyey saddex goor ilaahay ku mahadiyey saddex goorna takbiirsaday kadibna ducadaa akhriyey baan arkay buuri kadibna qosloo qosol ku khatimay uma daxika faqultu waxaan idhi min ayi shayin daxigta yaa rasuul allah nabi maxamedow maxaad ku qosashay qaala ina rabbaka rabbiga caliyow rabbigaa weeye dadkao dhan rabbiga u yahay laakiin hadda cali baa lagu halqabsanaya ina rabbaka rabbiga la yacjab waa la yaabaa min cabdi addoonkiisa wuxuu oga boga ama kala yaabaa idaa qaala markuu yidhaha rabbi kfir lii dunuubii cajabku waa sifa min sifaat illah waxba marka tawiil oma baahna calaa madhab salaf saalix inaad sugto weeye qolyaha kole kole waxaa wey ilahay wuxuu doonaa wey ilahay wuxuu doonaa iraaday ku fasirahayaan marna rid ay ku fasirayaan ridihii laftirkiisa waxay ku fasirayaan hawaabin iyo ajirsiin iyo jannayn waxay ka carayaan sifada in la sugo bay ka carartay waxaas dhan wareegaysi wey ina rabbaka la yacdi nabi maxamed baa ogolay ee saxaabadiisii baa sugahaye maabaha rabbi ka yaqaana rasuulkiisii iyo saxaabadii rumaysee muslimiinta awalkoodii ahaa ina rabbaka la yacjabu wuxuu ilaahay la yaabaa min cabdi addoonkiisa idaa qaala markuu yidhaahdo rabbi kfir lii dunuubii ilahu dembigayga ii dhaaf inahu la yakfiru dunuuba hayruka dunuubta ma dhaafo axadan adiga ka ahay waa hawl ilaahay u bogo oo ilaahay la yaabo addoonku waa og yahay dembiga allama axad kale inuusan dhaafin dembiguna waa samaynhaya hadhow ilaah adunbaa dhaafe dhaaf buu leeyahay haddana hadhow shahwadiiyo nafti baa la tegiy ilah hawshaa rabbi la yaabo weeye bimacnaa cujbigan hadda cajabkaani cajabka sifat lcajab wey cujbi ma cujbi sifa madmuuma wey ilahayna shuqulkuma laha alcajab baa asagu loo jeedaa waxaa weeyaan marka waa hawl lala yaabo wey xagga rabi kfir lii dunuubi laa yakfir dunuuba ilaa anta hayrukaad ku haysaa hawshana waad sii wadaa ilahna waa dhaafahaya dembiga asaga ah ee addoonku sidaa uga tabad keenay <clears throat> culumadu waxay ka niqaashaan dunuubta markaad ku dhacdo dembi kasta ma tawba mufasala ee khaasaa u baahan yahay mise atawba almujmala ku filan zinaad ku dhacday xaaraan kale ad ku dhacday been baad sheegtay xan kalead samaysay ma inaad ilaahu wixii dembi aan galay sagiiratan aw kabiiratan ii dhaaf ma tooba kugu filanba mise ilaahu zinadii shalayna ii dhaaf dilkii daraadna ii dhaaf magtiisa waan bixiyey kii kaa ii dhaaf magacaabid baa loo baahan yahay masala dagaal ka taagan yahay wy wadaadama waxay leeyihiin sakhaa'irtu <clears throat> waxaa ku filan altawba walistikfaar almujmal walcaam baa ku filan ama alkabaa'ir dembi kasta oo weyn oo si gooni in looga toobadkena calaa xaddi daatihi baa loo baahan yahay bay wadaadda leeyihiin ibnulqayim asagoo xataa ijmaalka inuu ku filayayuu xoojiyaa oo laga fahmaya kitaabkiisa madaarij saalikiin fii masaaliki fii manazil iyaaka nacbud wa iyaaka markuu ka hadlaya asagu wuxuu maraa taqriiban inay ku filan tahay hadday tooba khaalisa o aad la timaado oo qalbiga ku qabato dunuubtaadi oo dhanba kabiir iyo sakiiraba aad halmar saf geliso tira ilah hawshaas hoosta ka xariiqo rabbi iga dhaaf inay israaca hayaan buu qabaa oon gooni usaarka uusan shardi ahay xadaثna mحamed bشhاr bndar shekh الجamacati qala xadana mxamed cabd الlahi alansaariyu qala xadaثna cabd الlahi bn cawn abu cawn can mحamed bn mحamed bn aswad mastur اxaal mastur اxaal ee majhuul cadala loo jeeda can caamir bn sacd ibn abi waqaas qaala wuxuu yihi qaala sacdun sacdu wuxuu yidhi aabihii buu ujeedaa nafsa shay bay culum leeyihiinoo sidaan masale usoo sheegnay rasuulku fii baab الnida iyo baab alإkhbaar canhu inay kala duwan yihiin yaa waalidka marka loo yeedhahayo iyo marka laga warramo waa kala duwan tahay sax ku arkaysaa markay u yeedhahayaan aabbayaalkood yaa abi iyo waalid bay odhanayaan magaca bay magacii taytalka ah ee xurmada bay hormarinayaan laakiin markay ka warbixin qaala fulaan cabdullahi xuli qaala cumar buu ku odhanhayaa cabdiraman abubakar qaala abubakar buu ku dhihi caamir ibnu sacad qaala sacdun dayib culays uma arkaan laakiin soomaalidu ikhbaar iyo nidaba waalidka magacoo mutaxan haddaad ku sheegto caasi baa tahay agtoo hoostay ka cariiqaayaan curfigana sidaa ah war waba ninka aabihi hebel ku odhanaya hebel hebelku waayo waa aabbahay war naga tag bay kuleey inay ku halgaadaanna waa laga yaabaa ayib markaa uun curfiga u laabanaysa wix ixtiraam darra loo arkaayo iskaba ilaali insha allahu tacaala qaala sacd wuxuu yihi laqad ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala alla alay slam daxika asagoo qoslay yowma alkhandaqi maalinkii ee godka ama muxuu ahay godka la qodahayay ama yowma alaxzaab xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu nabigu dhowlihiis micihiisi muuqdeen ama gooskiisa muuqday qaala wuxuu i qultu kayfa kaan ma kaana sabab dixki weeye qosalka maxaa keenay ama qaabkee u dhacay bacdu nus waxay qorayaan kayfa kaana daxikuhu way qorayaan ayib in la gooyo oon mxuu ahaay aan lagu gaabsado kayfa kaana baa riwaayada tirmi tirmidga maxfuuda ka ah ayib waafaqsanna usuusha badankeed dhiba ma lakin macnuhu waa intaas kayfa kaana ay kayfa kaana daxikuhu ama maa sabab daki qosolka maxaa keenay maxaa sabab ku ahaa qaala wuxuu ihi sababkan kuu sheegiy kaana rajulun nin baa jiray qurayshadoo kaafir ah macahu tirsun ama tursun tada in lahoos dhigay in lagodo waa isku mid gaashaan wey gaashaan ku taqaanaan kaana rajulun <clears throat> nin baa jiray macahu tursun gaashaan wata wa kaana sacdun raamiya sacd muwaqaasna shiishihan buu ahaa nin shiishihan oo qanaas ah ayuu ahaa fartoogta ah wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray wakaana arajulu yaquulu ee yafcalu yaquulu huna bimacnaa yafcal wakaana arajulu rajulka qureysheed ee gaashaanka wata wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda kada wa kada bitursi wuu isku difaacayay marka fallaar dhac gaashaanku iskaga dhigaa xagu qaadaa xagu iskaga dhigaa meeluhu taagay yamiinan wa shimaalan amaam waraa khalf waa isdifaacahaya gaashaankiiba isku hor wadaa wey marka waa la keri layaay ninki waa la dili waay wa kaana yafcalu bitursi wuxuu ku samaynaya gaashaanka wey kada wa yamiinan wa shimaalan kolba iskaga dhigaya kolba dhanka wax kaga soo dhacaanbu waranka eebada leebka lasoo tuura fallaada iskaga dhigaya wey yuqai wuxuu ku difaacayay gaashaan ku daboolahayay jabhatahu wejigiisu ku difaacay gaashaanka wejigu iskaga dhigahaya illa wejigaa la iska togayo dhuunta intaana kugu daran inta kale dirac bereed ka qabtaabaa laga yaabaa fa lahu sacdun bisahmin sacad baa leeb oo baxay wuxuu ninkan sidiisaba iswaalahaya gaashaanka isku difaacahayo meel aad saartid nabiguna wuu fiirinaya sacadna waa ka warqaba fanaزca lahu sacd bsahmi falama rafaca ra'sahu markuu saa u yidhi bal ad fiiris bay ku dhacday ila nin baa gaada hayey suu saa ugu hayay kolba iskugu difaacay waan wax iska fiiri sooma iska fiirid uu yidhi bay halkaa ka qabsatay falamaa rafaca markuu kor u qaaday ra'sahu madaxiisii ninkii madaxiisi markuu soo qaaday oo gaashaan ka soo bixiyey ramaahu sacad baa toogtay falam yukhطi muusan gafin haadihi halkan wejiga ah weyo haadii wuxuu ujeeda waa barta wejiga dhulka la dhigay jabhada ah minhu ay min arajuli falam yakطa ay muusan gafin weeye ninka lahadaa sacad minhu min arajuli haadii halkaa wejiga ah ee sunnadu ku dhuftay yacni jabhatahu jabhadu waa halkaa keliya ballaaran ee la dhigo geesahan wajnataan baa la yihahda labadaas kodood kodoodka wajnataan halkan baldhaban ayaa jabhada loo yaqaanaa marna ayadoo dhan wejigo dhan baa laska odhanhayaa jabha laakiin jabhadu waa intan intan diranna weji baa la yidhahdaa ayb <clears throat> wanqalaba waa gadoomay ninkii wanqalaba arajulu ninkii baa gadoomay ninkii la kuu taagnaa madaxiisi kor intuu kacay buu dhulka galay washaala wuxuu taagay birij lugtuu taagay nin gadaal u kufay u faniinay nabar culus baa ku dhacay ganat garid gantaal loo qoodhiyey oo lala sugaya baa qabsatay wejiga inay ka qabsatay ninka intuu saa u faniinay oo madaxa dhulka lugta kor u taagay washaala ay rafaca wey shaala bimacnaa rafaca washaala birajlihi lugtuu taagay fadaxika nabiy nabigaa qoslay ninkii maanta isdifaacay ee ummadda rafaadiyey waxa ku dhacay buu nabigu qoslay fadaxika nabiy nabigaa qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa ay muuqatay nabigu micihiisii muuqdeen ama gawsihiisii qaala sacad wuxuu caamir wuxuu yidhi caamir wuxuu yidhi caamir bnu sacad qultu aabbahay waxaan ku idhi min ayi shayin daxika nabigu muxuu ku qoslay qaala wuxuu ihi aabbihii oo sacad ah min ficlihi birajuli ay min ficlihi ma dhihin min ficlihi birajuli sacad wuxuu ninka wuxuu ku sameey suu u galay buu ku qoslay ayib gaalkan la kari waayey iyo sacad suu ninka u gaaday u toogtay buu ku qosl nabigu gaalka sidii ilaahay u duleeyey muslimkuna u quway u ku qoslay oo naxariis iyo wanaag iyo khayr ah weeyaan laakiin ninkan cawrihiisa muuqatay ee wax bikaaciyey nabigu kuma qoslahaya taas laguma qoslo oo nabigu akhlaaqdiisa dhaqankiisa hawlaha ma aha lakin wuxuu ku qoslahayaa ninkan siduu alla u jebiyey iyo xasadninka si ooga helay iyo hawshaani waa waa qosol ujbi tacajub wey waa daxiku tacajub idan maxalushaahidku fadaxika xataa badat nawaajiduhu nabigu waa ku faantami jiray sacad hada khaali falyurini axadun khaalah buu markaa ku odhan jir sacd ibn waqaas awalu man rama bisahmin fi sabiili nin adagna waa ahaa geesi ah aada u gacan furna waa ahaa zaahid caabidna waa ahaa dadkii fidnadii dhex martay saxaabada aan ka qayb qaadanna waa nin aad u qiimo badan buu ah baabu ma jaa fi sifati muzaaxi rasuulillah mizaax iyo muzaax waa isku mid minka in la godo in la kasray waa isku macno waa kaftanka ama xifaalada iyo ximaartanka waxa loo yaqaan xadثna محmud بن غylan abu أحmed الmrwزي qاala xadثna abu أsامةa xmاad بن أsامة عan شhrيك بن cabd للhi النخعي عan cاaصم الأحول cاaصم بن سyr الأحول can anas bni maalikin ana nebi sal slam qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa yaa da laba dhagoodlow buu ku yidhi laba dhagoodlow yaa da laba dhagoodlo soo ruux saddex dhagoodlo miyaa jira haddii laakiin waa laba dhagoodlaha kaalay waxa u qaadan waxa dadka kaga duwanta in lagugu yeedhaayo umbaad moodi laakiin xaqiiqadu dadkao dhan laba dhagood bay leeyihiin ayib yaa da laba dhagoodlow <clears throat> anas culamadu waxay leeyihiin ma ahe waaba eh, cibaara can fitnatihi wa xiddati samaacihi inuu anas dhaga wadanaa oo maqalkiisu uu xoog badnaabay ba tilmaamaysa dhagahadu dadka waxbay dheer yihiin wey dadku mid bay ku shaqaystaan adu labaabaad ku shaqaysataa oo loo jeedo waad maqal badan tahayo waad dhaga eh, nugushahay laakiin kaftan ahaan buu nabigu saa u lahaa koolkoolin wiilka yarka anas uu soo koriyey nabigu maxamuud wuxuu yidhi maxamuud bn khaylaan buu ujeedaa sheekhu tirmidi qaala abu usaamatu yacnii yumaasixuhu yaada udunayn kaftan buu nabiga uga jeedaa iyo imaar iyo xifaalo buu uga jeeda yumaasix waa la kaftamaya xadadanaa hanaad bnu sariy nabigu waa kaftami jiray walaa yaquulu ilaa xaqan shay xaq a ah mooyeen dad baa kaftamo been iyo runba ku kaftama ayib laakiin nabigu kaftankiisu kaftan dhaba ah wey xaqiiqo ah wax jira laakiin adu ad u qaadan si kale meel kale aadi daahirka hadalka macno kale kuusoo degdegi macnaha nabigu ama jeedo macno kaleoo lafdiguna xaqiiqa ku yahay buu ujeedaa oo lebirsan laakiin ruuxu dhan kale u boodahaya marka dhankaasay eh, ka noqonaysaa kaftan ka noqonaysa xadana hanaad ibnu sariy qaala xadana wakiic bn jarax can shucbat xajaaj can abi tayaax wasmuhu yaziid bn xumayd yaziid bn xumayd can anas bni maalikin qaala in kaana rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu ahaa la yukhaaliuna kiina dheeha buu ahaa haddaan nahay qoyskii reer eh, maalig oo umu sulaym iyo anas iyo nabigu waa dheehi jiray ayib waa u tegi jiray waa la macaamiltami jiray si uusan ogu badnayn ansaarta kale buu nabigu gurigan muslim ugu badnaa xataa yaquula ilaa uu ku yidhahdo nabigu liakhin lii sagiir wiil yaroon isku hooyan ahay yaa abaa cumayr abaa cumayrow maa <clears throat> maa facala muxuu sameeyey anuayru shimbirka nuayrku waa shimbir yaro u eg baashan aan u naqaan inagu cusfuurka <clears throat> yaryarayda shimbirtan yaryar ayuu u egyahay shimbir yaro waxaa way afguduudan oo shimbirtan beerta cunta ee yaryarayda la yidhahdo buu u egyahay yar wali waxa dhee ma ee waa galaydh yar ama mandad yar weeye baalkan ugaar sida shimbiraha laaya oo yar abaa cumayr idan waa taskiiru <clears throat> cumar taskiiru cumar weeye qolya waxa waa taskiiru camrin qolya waxa waa taskiiru camirin yaa abaa cumayrin taskiiru cumar weeye ama camrin maa facala muxuu sameeyey muxuu ku dambeeyey annugayru shimbirkaad ku ciyaaraysa shimbir yar oo ku ciyaarahayo oo dulduulahayay baa ka xanuunsan oo ka dhintay wiilka isxumaynhayo oo xanuunsan oo yuclulsan buu nabigu aroortii soo booqday ree umu sulaym u yimid markaasu ya abaa cumayr maa facala nuayr qaala abu ciisa marka waa waxaa weeyaan waa kaftan wiilku kunyadaa ma lahayn kunyo nabiga saacadaas u bixiyey kannaahu biabaa cumayr shimbirkiina wuu ogu yidhi maa facala nuqayr muxuu ku dambeeyey inuu ka dhintay waa nabigu waa loo sheegay wuxuu leeyahy xaalkaada waa sidee kaftanka wiilka la kaftay mura nabigu inuu inuu wiilku furfurmo oo uu farxo idan waa dhacdayba markuu nabigu la kaftamay wiilkii hawsha shimbirku isku ilooba nabiga ku mashquulay intaasuna nabigu ka rabay inuu hawshaas wiilku qalbigiisa wanaajiyo carurta waa in laga farxiyo laftooda in mugta la murgiyo ma ahe qaala abu ciisa wuxuu yidhi wafiqu hada alxadiid xadiidkan fiqigiisa maxaa keenay qolyo malaaxida ah iyo bacdu lmuctazila yaa waxay yidhahdeen ahluxadiidku waa niman waalan bay dheen wax kasta iska soo guurinaya xadaanaa fulan can fulan can fulan can rasuulilah anahu qaala ya abaa cumayr ma facala nuqayr ma alfaa'iidau fiihi bay dheheen maogtahay laba waaye dad uun diinka iyo khayrka duree maogtahay tirmidi marka wuxuu rabaa inuu ku tilmaamo macnaha ku jira xadiidka wafuqad alxadiidi wuxuu hi ana nbi sal ly slam fiqiga xadiidkan waxaa weeye nabigu kaana yumaasixu baa looga jeedaa maxaa loo wariyay nabigu inuu kaftami jiray ilmo yaroo caruur ah oo daa'imo ah oo mumayis fiican ba ahayn in lala kaftamo yaa abaa cumayr kaftan weeye mulaatafo tabsiid weeyaan wa fiihi waxaa kaloo ku jiro fiqi oo ka maqan buui malaaxijada annahu kannaa hulaaman sagiiran ilmaha yar in kunya loo bixin karo asagoon dhalinba oo guursanin oon qaan gaadhin oo daa'imo ah abu fulaan baaba la yidhaha wiilkaani ayib soomaalidu hadda ragga waaweyn bayba ka xanaaqay abu fulaan in la dhehee hadaad ilmo yaroo daa'ima abu fulaan isku tiraahdo kala bixi maysaan soomaali warkeedu war dhib badan wey waxaa marka faqaala la wuxuu ku uri yaa abaa cumayr idan fiqi labaad weeye fiqi saddexaad wa fiihi waxaa kaloo ku jira masale saddexaad annahu laa ba'sa inuusan dhib lahayn an yucطa sabiyu ilma yar in la siiyo aطayra shimbir in la siiyo liyalcaba bihi dhib ma shimbirka ilmod usan dilaynin oo uusan ku ciyaaraynin oo usan gowracaynin ama uusan nafta ka goynin inuu duduusho uu soo qabsado oo ku ciyaaro dhib ma laha ee in lagu toogdhisto ama lagu xadgudbo ama la baahiyo ama la bahdilo baa la diidan yahay ilmaha shimbirka uuba haysan o ilaashano dili maayo maanta odhan maba ogolen laga taabto ayadntaasna inay bannaan tahay oo ku ciyaarid majaahidinaya xayawaan iyo bahayme aysan ahayn baa loo daliishaday wii lamida boonbala wii lamidka ah ayb wainamaa qaala lahu nabiy nabig wuxuu ku yidhi oo kale wainamaa qaala lahu nabi cafwan wuxuu nabigu ugu yidhi ya abaa cumayr ma facala nuayr liannahu kaana lahu nuayrun aba inta damb intaas garanay laakin ma facala nuayr maay utimid waxay u timid nuayr shimbir yar buu lahaa ayib jamcu nu waa taskiru nuqarna waa la yihahdaa oo shimbirka nuqar baa la yihahdaa marka waxaa lagu taskiriya nuqayr liannahu kaana lahu nuqayrun shimbir yar yuu lahaa yalcabu bi u ku ciyaaro famaata shimbirkii baa dhintay faxasana alghulaamu wiilkii baa walbahaaroo isxumeeyey ka walbahaaro ka xumaday calayhi calaa nuqayri famaasaxahu nabiyu nabigaa la kaftamay faqaala wuxuu yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abaa cumayro wuxuu sameeyey shimbirkii waxay kule xufaadu sheegeen abaa cumayr waa cimriyarow taskhiirkan xataa waxaa ku jirta tambiih wiilka inuusan cimrin doonin laakiin lama dirin marka iyada wiilkii wax yar kadib ugu dhintay leanna saxaabadu waxay dhehen haduu nin nabigu saxaabi yidhahdee waa kuma ruuxaas waa hebel raximahu llah iyo afara hafar allahu lahu nabigu hadduu labada eray mid ka mida yidhahda ninkaa muusan cimrihi jirin dagaalka soo socduu ku dhiman jiray ama ku shiidi jiray way garan jireen caaday garteen bay ahayd haddii nabigu ruux nool u yidhahda hebel miy ahaa waxaa hadlahay waa kuma ninkaa waa kun waa hebel raximah اllah ama afar allahu lahu dareen bay qaadi jireen ninka inuusan cabda sagaala tobnaynaynin way sii garan jireen marka yaa abaa cumayr waa tanbiih iyo ishaara daqiiqa weeye wiilka inuusan cimriguisu dheeraanaynin mana cimrin wiilku ayb xadiidkaani culamo badan baa sharaxday markay malaaxida iyo bacdmusula ay dureen oy dheheen faa'iido weynba kuma jirteen maxaa laga rabaa alimaam abulcabaas ibn qaas ashaafici min alwujuh wa saaxibi talkhiis kitaab buu ka alifay lixdan mas'alo fiquu ka saaray sitiina mas'ala fiqiya buu ka saaray in xadiidkaa yarka yaa abaa cumayr maa facala nuqayr kitaabkii waa kitaab mabuuca ah. kitaab mabuuca ah wey waa idiin soo koobiyey waan waday marka soo koobiyeysto soo qabay sheekh waa kani soo koobiyeysto akhriya haddaan fawaa'idiisa fiqiga ma tirin karo shamaa'il baa ay saaran aan dhameeyaan rabaaye maa kan maaha mid yadaan meesha saaroon bac lahayn mid aan bac lahayn raadi waraaqahan soo bixi si ardada soo kala koobeysto akhriya fawaid badan baa ku jirta kitaabka lixdan masalo fiqi uu ka saaray xaafidku wuxuu isku alxaafid alciraaqi fi sharxi tirmidi wuu soo talkhiisiyey fawaaiddu uu sheegay ibn alqaas buu kulligeed ku sheegay fi sharxi jaamic tirmidi waxna waa ku daray xaafidku asaguna mujalladka tobnaad safxada lix boqolaad buu asna kaga hadlay intuu ibn qaas sheegay kitaabkan buu soo ururiyey wazaada fiihi bacdu alashyaa buu ku daray marka hala muraajaciye hala akhriye fiqi iyo cilmi baa ku jira aad u xoog badan oo qiimo badan iyo masaail culus oo waliba masail siyaas sharciya ku jira ayib marka maxalushaadkadan iga khusay waxaa weeye nabigu inuu sagiir iyo kabiirba la kaftami jiray wax xaqana uu ku kaftami jiray xadana cabaas ibn maxamed adduuri qaala xadana caliy ibn اlxasan بن شقيق المروزي قال أنبأنا عبد الله مبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله قالوا وحيدا صحاabadيi yaa rasuul allah inaka tudaacibuna waad nala kaftantaa almudaacaba waa mumaasaxaday la mac tahay tudaacibuna waad nala kaftantaa waad nala ciyaartaa waad nala ximaartantaa qaala wuxuu nabigu inii laa aquulu ilaa xaqan sax weeye anuu xaq un baan sheegaa kaftanka yuu kiinu u kala duwan yahay anuu xaqiiqi jirtun baan ka hadlaa oo idiin sheegaa qaabka idinkaad u qaataan ayib marka masaailka uqiimi badan ku sheegay waxaa kamid a ah fiqiyaadka waxaa kamid a ah oo in ninka mas-uulka ama madaxweynaha ah raciyadiisa qaybo ka mid inuu booqashada ku badin karo si goonina uu markaasi u ziyaaran karo oo aysan dhib lahayn ee xashana aysan hayn cadaadarna aysan ahayn xuquuqay kugu lehin usin laakiin booqashada iyo ziyaaradu waa hawl markaas kolba saanjaan soo ciddaan doonaana markaa u badanhayaa ka warqabka iyo booqashada markaa ama marka qaraabannimo ha ahaato ama reerku inay reer ka nugul yihiin ama ay ka gobsan yihiin ama ay muxuu ahay diinta oga roon yihiin hawlahaas waxaa ka mid a ah in ninka mas-uulka markaa keligii uu socon karo nabigu keligii baa u tegay ree umu sulaym booqday ayb waxaa ka mid a ah in ay sunnadu kama tahay ninka imaamka ama amiirka ama mas-uulkaa inuusan waardiya xaajib adag yeelanin keli iskaana furaado ummadda u furada hadday markaa amni darre iyo xumaan dhib uusan jirin iyo wixii la halmaala marka masaa'il badan oo fiqi aad culus baa ku jira <clears throat> hala muraajaciyo risaalada hala akhriyo xadana qutaybة بن سعيid qala xadana cabdالlahi بن cabdالlahi cafan khaalid بن cabdالlahi الطaxaan can xumayd ibn abi xumayd الطawiil can anas bni maliki ana rajula ninba istaxmala gaadid weydiistay istaxmala ay طalba alxamla minhu istaxmala rasuul الlahi rasulka ilah nabi allow gaadid baan kaa rabaa uriidu minka an taxmilani gaadidiisii aan ku danaysto faqaala wuxuu yihi inii xaamiluka nacam waan kugu xambaari waxaan gaadid kaaga dhigi calىa waladi naaqatin hal ilmaheed baan kugu xambaari hal ilmaheed ayb saxaabi wuxuu u qaatay nirig baan ku siin ama qurbac hadda dhashay oo aan caga adkaanin baaban ku siin hayaaba intaaba gelin inii xaamiluka waxaan kugu xambaari kaaga gaadadigi calىa waladi naaqatin hal ilmaheed baan ku siin buui faqaal ya rasuul allah maa asnacu biwaladi naaqa nabi allow ilma muxuu ii tari bu nirig anuu saandhigi gaadiid baan rabaa neef aan gaadidsado oo ku guuraan rabaa oon gibil iyo herye saaro oon maqasha ku gurto anaguna aan gaadidsado rabaa nabigu waa ku qoslo wuxuu yidhi faqaala rasulla wahal talidu libila ila nuuqu geela waaweynee aortas un halama dhalaan buui ritagan weyne jamalka sideed jirka ama sagaal jirka sheegayso soo halma dhale soo walidu naaqa ma ah saxaabigu meel kale u baxay asagu <laughs> nabiguna meel kale u jeeda kaftanka nabigu qaabkaasuu ahaa xaqaa'iq buu iska ahaa wahal talidu libila geela ma waxaa un dhasha ila nuuq waxaan hala ka ahayn hal dhadig waxaan kain baa geel dhasha oo awr dhasha ayib awr iyo mxuu ahay geel geela dhadigba waa gaadisan jireen ibil hadda waxa loo jeeda geela waaweyn lab iyo dhadigba geel halan baa dhasha xadana isxaaq bn mansuur alkawsaj sheikh اljamaca ibn bahram qala xadana cabdالrazaq ibn hamam الsancani saxib اlmusanaf qala xadana macmar can haabit bn aslam albunani can anas bni maliki ana rajula min ahli اlbaadiya nin ree baadiye ah waa saakin اbaadiya ah. nin ree miy ah kaana smuhu magaciisu wuxuu ahaa zaahiran buu ahaa zaahir ibnu xaraam albadri min asxaabi badrin buu ahaa nin remiyun ahaa ree badar bu oo dagaalka badr waa ka qayb galay nin waliba nabiga aad u jecel qiimo badan buu ahaa miyigu laakiin deganaa wa kaana zaahir wuxuu ahaa yahdii ila الnabiy nabigu hadiye u keeni jiray zaahir ibnu xaraam baa la yidhahda albadri yahdi ila nabi nabigu hadiye oo keeni jiray eh, nabigu usu hadiyan jiray hadiyata min albadiya miyiguba haddii uga jir neef nool iyo neef ahmi ah oo markaas eh, naaxsan oo gawracda iyo subag iyo waxyaabaha miy miya ku badan magaalada ku yareen laga helin ee naadirkaba nabiga u keeni jiray fa yujahizuhu nabi nabigaa markaasna eh, sahayi jiray markuu noqonayo ee uu magaalada ka baxay oo nabiguna diyaarin jiray oo qabaalin jiray oo markaa sahayi jiray idaa araada markuu doono an yakhruj inuu baxo miyiga uu ku noqdo faqaala nabi nabigu wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a ina zaahiran ninka zaahir ee saxaabiga ah baadiyatuna waa ramiyaga anagii korjiraha anagi weeye wa naxnu anaguna xaadiruuhu ay xaadiru lmadiina ree magaalkiisa baan nahay ree magaalkiisa wuxuu magaalo oga bahan yahay baanu siinaynaa oonu ku kaalmayn oon ku caawin asaguna wixi aan xag oga baahno noo keenaya ayib idan qaabkii uu waxyeeli jaba nabigu cabirahaya hadda xaqiiqadu ma aha in reemiyi u maqan uu yahay xaqiiqadu xaqiiqadu waa maxay in saxaabi nabiga soo xurmeeya uu yahay nabiguna uu abaalgudo markuu noqonayo waxay hawsha kusoo gab suurada muuqaalkeed noqday in zaahir u yahay baadiyatu rasuuli illaahi ahlu beytihi nabiguna xaadir azaahir uu yahay ayb marka wuxuu ka soo qaaday zaahir inu yahay min aali beyti rasuulilah ina zaahiran baadiyatuna waa ree miyiga anagii miyiga noo joogay ee min beyti nubuwa ka tirsanaa wa naxnu xaadiruuhu qolihii madiinada magaalada u joogay baan anagu nahay xaadiruhu ay xaadiru lmadiina xaadirku waa ruuxa madaniga magaalada degan baadiguna wadanka miyiga kaana rasuulu rasuulku waxaa yuxibu ninkaa zahra waa jeclaa nabigu wa kaana zaahir wuxuu ahaa rajulan damiima nin fowlxunba xagga muuqaalka ma quruxsanayn nin iimaan badan oo bedel oo qiimo badan buu ahaan mooyan weji ahaan iyo suura ahaan ma quruxsanayn suuradan waxba tari mayso in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ayb wa kaana rajulan damiiman foolxunba aan quruxsanayn damaamadu marka waa foolxumada weeye faataahu nabiyu nabigaa u yimid yowman maalin buu u yimid wahwa zaahir yabiicu asagoo iibsanaya mataacu alaabtiisa zaahiroo alaabtu miya ka keenay suuqa ku iibinaya wuxuu nabigu u geeye mooye wixii kala ganacsan haya oo magaala suuqi jooga buu nabigu gadaal kaga soo baxay zaahir faxtadanahu nabigaa isku duubay min khalfihi xagga dambe wahwa zaahir laa yubsiru nabiga asagoon arkaynin zaahir nabiga ma arko adoo taagan oo kamiya sir ku hayo oo mazaad alcalni wax naadin hayo unbaa gadaal laskaga kaduubay ma arkay inuu nabiga yahay wax isku duubay faqaala zahir wuxuu uhi man haada waayo ruux garbaduube ee ee igu dhegan arsilni isii daa bui isii daa iga foq nin kugu ciyaarahayo xoolahaadii iyo hawstaadiiba boobahaya ama ku xumay ama ku kaftamay faltafata markaasuu nabigii dib fiiriyey waa jaleecay facarafa الnabiya nabiga buu gartay inuu nabiga ruuxa haya ayuu gartay fajacala wuxuu guda gala zaahir laa ya'lu inuusan hakranaynin maa alsaqa dahrahu ma masdariye ilsaaqa dahrihi wey markaasuu nabigu isku sii dhejiyey intuu qabtay buu isku sii dhejiyey marka sii daabu lahaaye mar hadduu nabiga noqday wuu isku dhejiyey wuxuu nabi alla bal aha dhaqaaqi ayib wuxuu rabaa inuu jirkiisa jirkiisa taabto buu doonaya saxaabigu ile marka hore bini aadamka lama moodahayey fajacala wuxuu guda galoo bilaabay zaahir laa ya'lu inuusan hakranayn ay laa yuqasir maa alsaqa intuu dhejinayo dahraw dhabarkiisa bisadri nabiy nabiga xabadkiisa dhabarkiisaba nabiga laabtiisa ku dhejiyey maa alsaqa ay ilsaaqa dahrihi bisadri nabiy sal l slam xiina waktigii carafahu nabiga uu gartay fajacala الnabiyu nabigu wuxuu guda galay yaquul inuu leeyahay kadib markuu sidaa gartay buu leeyahay uu nabiguna hayo man yshtari hada اlcabda addoonka ayaa iga iibsanaya waa la kaftamaya man yshtari hada اlcabda kor marka laga fiiro nin madow oon quruxsanayn soo ma aha iyo nebi maxamed oo cad oo sayid iyo boqor u eg addoonka ayaa iga iibsan daahirka marka melig sayid addoon bay yihiin soo maaha marka kaftanka dhankaaso ka waa addoon soo addoon ilahay ma aha zahir waa adoon ilaahay nabigu taasuu ujeedaa man yshtari hada cabda ayb man yshtari hada cabda addoonkan yaa iibsan wadaadana waxay leeyihiin man yshtari hada cabda addoonkan yaa iibsanoo naar ka xoraynoo camal iyo khayr iyo wanaag sabab ogu dhaqan xaggana bar uu ku xoroobo naar uu kaga xoroobo macnaa quruxsan wey macnahaasna isago laftigiisu ma cumo kaftanku ka rabay waa kana faqaala wuxuu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow idan haddaad iibiso isuuq geyso wallahi allahan ku dhaartay tajidun waxaad elibu kaasidan mid taban oo aan iibsamayn kaa iibsami maayo buui nin foolxuma oo la iibsan maayo addoon kuu gadmahayo mihi bu anugu kaasid kuwa badeecada aan kaa soconayn ayib takshawna kasaadaa qur-anka soo kumada arag ayib in badaacadu kaa socon weydo kaasidan ay hayra naafiqin waxa baxaan naafiq baa leedaa ee socda ee soconaya rawaajka leh wax kale waa kaasid ayib waa badaaca baartay waan kugu baari weeye kaa socon maayo faqaala nabi nab wuxu sal ly slam laakin cinda allahi lasta bikaasidin adduunkaad ugu qiimaysay iyo suuradaada laakiin ilaahay agtiisa nin baarahaya kama nin qiimo badan baad ka tahay min ahli janna ah walaakin hase yeeshee cinda allahi alla agtii lasta ma tihid bikaasidin mid baarahaya oon soconaynin badeeca baxaysoo qaali aad bimacnaa ilahay agtiisa haali baad ka tahay wey aw qaala wuxuu yihi anta cinda allahi haalin walasta birakhiisin wey ilahay agtiisa haaliba dhimbalaad ka tahay wey marka nabigu kaftankaas noocaas ee xaqiiqada ee ruuxa qalbigiisa xataa uu ku wanaagsanaanayo ayuu markaas samayn jiray xadana cabd bnu xumayd waxaa kaloo ku jira xadiidka atabaruq bijaazada sal sl nabiga in la barakaysto aahaartiisa da maslada masala khilaaf lama aha nabiga aahaartiisa in la barakaysto jirkiisa wixii laga helo dhanba muran ma laha hal masalay salafka ka niqaasheen atabaruq biaahaari الnabiy اlmakaniya almakaaniya goobtuu nabigu fadhiistay meeshuu maalin degay meeshuu ku harfurtay makaanka ma la barakaysan karaa dhul ahaan iyo mayaa laisku hayaa saxaabadu badankood waxay mareen inaan aaaar almakaaniya aan la barakaysanayn ibnu cumar keligii baa ku khilaafay qadiyada aabihii iyo saxabada kaleba ku khilaafay waa masala markaa ijtihaadi khilaaf ka taagan yahay wey madaba jumhuur saxaabana fiican xadana cabd bn xumaydin qaala xadaana muscab ibn اlmiqdaam nabiga kaftankiisa dhabtaa baynu ku jiraay xadana mubaarak bn fadalata can اlxasan mubaarak bn fadala waa nin dacfi ku jiro axaadiiska lakin riwaayatu can اlxasan waa qawiya cinda ahli اlcilmi riwaayatu can اlxasan albasri waa qawiya wa hadihi minha ayib can اlxasan albasri qaala atat cajuuzun haweenay cajuuza u timid ajuuz tada in laga goyaa af haweeneyda weyne duqda ah wey atad cajuuzun ila nabiy haweeney cajuusa nabiga u timid faqaala waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow udcu llaha alla ii bari an yudkhilanii اljannata inuu janno igeeyo faqaala nabigu wuxu uhi yaa umma fulaan waa kunyadeedii heblaay ina aljannata hebel aabi hooyadiiye ina aljannata jannadu laa tadkhuluhaa cajuuzun haweeney cajuusaa janno ma gasho hadalka daahirkiisu waxaa weeye habar janna geli may sidooduba hawrahan adduunka jooga janno ma gelhayaan bay u eg tahay laakiin nabigu wuxuu ujeedaa markaad jannada gelaysa waa lagu yarayn gabadh baa lagaa dhigi adoo quruxsan oo gabadh ah lagu geynhaya haweeneydii mara daahirkii bay ku dhegtay qaala wuxuu ihi raawigii fawallad waa jeesatay haweenaydii tabka iyadoo ooyeysa haddiiba le jannaba geli maysid oy saa u fahantay iyadu hadalka saa u fahantay waxaa weeye dhib baa soo kordhay marka waa meel lagu ooyay ina alcajuuz Eh, in aljanata laa tadula ajuuzun laa tadkhula cajuuz eh, markay isma jirtay oo xanuunsatay buu yahay saxaabadu dhan nabi alla islaanta aad bay u oyeysaa nabig uhi ka daba tago u sheega akhbiruuha u sheega annaha laa tadkhuluha inaysan jannada aysan gelaynin wahiya cajuuzun iyadoo ah habar ah iyadoo duq oo habara ah, janna geli mayse ayadoo dhalin gabadh yaray gelaysaa ina allaha tacaala yaquul ilaahay wuxuu leeyahay inaa anagu ansha'naahunna annagaa curinay haweenka jannada gelahaya insha'an abuurid cusub baan abuuraynaa wey ayib fajacalnaahunna waxaanu ka yeelnay abkaaran gabdho bikaarooyinaan ka yeelo yaryar curuban jamcu caruub weeye caruubkuna waa haweeneyda ragga jecel weeye ee isdiyaarise ee ishabayse ee xaragoote ee lagu diifahaye ee waxaa weeye ninkii arkaba ismarxmarahayo raggana jecel almuxabiba waxaa weye lizawjiha almutaxabiba lizawjiha curuban jamcu caruub haweeneyda quruxsan xaggana ilaahay qurxiyey wamaca daalika dumarnimana ku banaan weeye ayib ataraaban isku ayni ah isku da-ah ayib baa xawrlaciintii laga dhigi gabdhaha mu'minaadka ana xawrlaciinta ku biirahayaan marka inaa anshanahuna inshaan cajuuziya ah habar meesha ma layidhi fajacalnaahuna abkaaran curuban atraaba abkaaran joogta ah weliba wey axaadiis baa ku asaxday marka ninkeedu u galmoodo isla markaa bikaara ku noqonaysa uu hawshiisa dhammaystaba sideeda kusoo noqon shaanta da way weynaata iyo nin horaa mxuu ahaay hawsheedii la tegay hawsha ma taalla meesha iyada ah idaa qaama canhaa caadat bikran baa xadiidku ahaa ayib ninkaa laftirkiisu ahlu jannahae mu'minkahe xarulaciinta iyo gabdhaha la siiyey ka daali maayo hadda meesha la neeftuurayo la sakaraadayo qilif raggu daadanhayo hawshaa ma taalo ayib hawsha waa lagu kala tegahaya marka awooddaasa rabbi ku gelinhaya baabama maxalushaahidku xadiidkana waa mursal oo miraasil xasan albasri msd waa taabici waad ogtihiin weliba min awsaati taabiciin lagu tiriyo tadliiska mubarak fadaala iyo dacfigiisuna waxba yeeli mahayo oo riwaayatu can ilxasan waa qawiya marka waa min maraasil xasan albasri xadiidku marka macanihiisu sida uu sugan yahay shawaahid kale uu leeyahay shawaahid kale laakiin tirmid asagu wuxuu helay inbuu ka hadlo waana xadiis sugan wey baabu maa jaa fi sifati kabi rasuuli illahi fi shicri ha inoo joogo hada bilahi towfiiq